ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel walba joogtaan kusoo dhowaada wararkeenii duhurnimo oo idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo isniina bisha hijriyaduna waa afarta bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan koob iyo tobanka bisha maarso ee labada waxaad si toosa ah inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internet-ka ee ah codkan saarta blogsport dot com iyo sidoo kale janaladeenna telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka wararka ugu doorkaroon ee maanta idin haysaa waxaa ka mid ah mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan wilaayada galbeedka afrika oo khaarijisay soddon ka tirsan ciidanka ridada niger kadib markii ay weerar ku qaadeen iyagoo ku sugan gobolka deeva sidoo kale wararkeena maanta waxaa ka mida ah dhanka iyo sham mujaahidiinta khilaafada islaamiga oo khaarijisay lix ka mida ah murtadiinta b k k sidoo kalena isla wilaayada waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay toddoba ka mida ah murtadiinta b k k kadib markii qarax miino lala eegtay sidoo kale wararka idaacadeena maanta waxaad ku dhagaysan doontaan wilaayada khuraasaan mujaahidiinta khilaafada oo rasaas la dhacay sarkaal ka tirsan booliiska ridada afghanistan soo saaraha barnaamijkeeda sida caadada ahayd waa abudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen abuuxafsa dhanka farsamaduna waa macalinka haatana bal aan idinku wareejiyo walaalkeen abuuxafsa العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد aad baad u mahadsan tahay walaalka uu zayd aan ku bilowna wilaayada ciraaq gaar ahaan dijla ciidamada dowladda khilaafada owliyada allah gaar ahaan ragga u qaabilsan qaraxyada ayaa waxyeelo xoogan gaarsiiyeen gaari xamar ay lahaayeen ciidanka raafidada mushrikiinta kadib markii qarax mina lagula eegtay jidka isku xira makhmuur iyo tuulada bunajina dhammaan ciidankii gaariga xamarka aa la socdeen ayaa baktiyo iyo dhaawacyo ku noqday allah ayaana ku mahadsan imikana shaam alkhayr allah fadligiisa haleeyada khilaafada islaamka ayaa rasaas la beegsadan isbaaro khanaasiirta b k kda ku leeyihiin tuulada xawaayij oo ku tirsan deegaanka diibaan waxaana ku baktiyay hal murtad haatan aan eegno wilaayada galbeedka afrika tala saarashada alle kadib guuta ka mid ah soo majeystayaasha haleeyada khilaafada islaamka ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada fuleeyada buhaari ku leeyihiin tuulada naagum ee u dhow magaalada mayduguri waxaana baktiya dhaawacyo ku noqday qaar ka mid a ah murtadiinta isla wilaayada galbeedka afrika soddon ka tirsan ciidanka naajer oo lagu dilay weerar ay askarta khilaafadu ka fuliyeen gobolka deefa waafajin alle kadib libaaxyada tawxiidka ee wilaayada galbeedka afrika ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidanka ridada naajer ku leeyihiin degmada tomar ee ku taal gobolka deefa ee dhaca koonfur bari naajer waxaana halka iyaga iyo murtadiinta ku dhex maray dagaal laysu adeegsay hubka noocyadiisa kala duwan allah fadligiisa waxayna halkaas ku dileen mujaahidiintu soddon murtad qaar kalena way ku dhaawaceen sidoo kale waxay soo khaniinaysteen laba gabaari noo coodgeeyay cabdibile hub iyo saanad kale allah ayaana arrinka ku maadsan dhankaas iyo shaam askarta dowladda islaamka ayaa waxay gantaalada laga rido garbaha ee loo yaqaano r b g-ga ama sabinka ay ku dhufteen isbaaro ay ku sugnaayeen ciyaalka maraykanka difaaca qanasiirta b k k kuna lahaayeen diiwaan waxaana ku baktiyey hal murtad allah ayaana ku mahadsan isla wilaayada shaam alkhayr allaa fadligiis askarta khilaafada ee dhabogal waxay u dhigeen gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta b k k oo ku socdaalaya jidka gala tuulada axmar ee ku taal deegaanka basiira waxaana ku halaagsamay lix murtad alkhayr waxaa dilil iyo dhaawacyo loo geystay toddoba ka tirsan murtadiinta b k k da kadib markii qarax miina lagula eegtay meel u dhow ceeshidaalka alcumar waafajin alle kadib amniyaadka khilaafada ayaa waxaa u suura gashay inay shalay qarax miina la eegtaan laba gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta b k k da oo ku socdaalayay jidka gala ceel-shidaalka alcumar ee ku yaala deegaanka basiira waxaana ku burburay midkood halka kan kalena waxyeelo ay soo gaartay waxaana sidoo kale dhimashadii dhaawacyo ku noqday toddoba murtad allah ayaana ku mahadsan isla waxaa midna la burburiyey midna waxyeelo xoogan la gaarsiiyey laba gabaaro ay wateen xubno ka tirsan b k k da kadib markii qarax miina lagu leegtay jidka galaaceel shidaalkal cumar ee ku yaal deegaanka basiira iminkana khuraasaan allah fadligiisa askarta khilaafada ayaa waxay rasaas la beegsadeen sarkaal ka tirsan booliska hirdada afghanistan isagoo ku sugan bartamaha magaalada jalaal abaad ee gobolka nangahaar wuxuuna ku halaagsamay isla goobta allah ayaana ku mahadsan mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen abuu xabsa oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga walaalayaal intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa dhammaan wararkii idinkaga imaanaya idaacadda codkan saarta waa bahda idaacadda oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا